بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإعراب التقديري waxaynu ka bilaabaynaa boga sideed iyo siddeetan alicraab ataqdiiri icraabka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood inuu yahay icraabku icraab daahir ah oo muuqdo oo la arkayo iyo inuu yahay icraabku icraab taqdiiriya oo la qadarayo sheekhu haddaba cashirkan wuxuu inoogu soo dhigayaa alicraab ataqdiiri icraabka taqdiiriga ah sheekheennu khayr allaha siiya wuxuu u qeybiyey ereyada icraabka lagu qadaro laba qaybood qeyb asmaa ah iyo qeyb afcaal ah qaybta asmaada ah wuxuu u qeybiyey wax jamiiculicraab la qadarayo iyo wax fatxuhu uu daahirayo oo damada iyo kasraha la qadarayo jamiiculicraab waxaa la qadarayaa waxa weeye almudaaf ilaa yaai lmutakalim sida khulaami iyo alismu lmaqsuur sida alfata labadaaba jamiicu jamiiculicraab baa la qadarayaa oo lix icraabood khulaamiina saddex icraabood baa lagu qadarayaa oo damadiiya markii la rafcinayey ama fadxadiiya markii la nasbinayey ama kasrihiya markii la jarayey alfataa oo maqsuurana saddexda icraabood baa lagu qadarayaa damihii xilliga rafcaha iyo fadxihii xilliga nasbaha iyo kasrihii xilliga jarka lixdaaba waa la qadarayaa waxa icraabka ah, damada iyo kasraha uun la qadaraana isagoo ismiga ah. waa waxa weeye almanquus ismigii la odhan jiray sida alqaadi oo kale fadxihiisu u daahiriyo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi ajiibuu daaciya allaahi daaciya fadxuhu waa daahiro laakiin damaha iyo kasraha waa muqadar oo labadaasi way qadarnaanayaan qaybta ficilada a ah markaan u gudubno ismigii waxaynu u qaybinay wax jamiiculicraab la qadari iyo wax damo iyo kasro uuna qadarayo labadaasaynu u qaybinay jamiiculicraab sheekhu labuu ka soo qaatay wax la qadarayo ismiga almudaaf ilaayaa ilmutakalim ah iyo ismiga almaqsuur loo yaqaano waxa damiyo kasro la qadarayana manquuskiibuu ka soo qaatay saddexdaa qaybood buu xaggii asmaada kaga baxay ficiladana waxaynu u qaybinaynaa wax damaha iyo fadxahaba la qadarayo waa ficilka alifka ku buka sida yakshaa oo kale iyo wax fadxaha oo qura la qadarayo waa ficilka wowga ku buka ama ya-da ku buka sida yaqdi iyo yadcuu oo kale ilayn fadxihiisuna wuu daahiraa jasmihiisuna waa xadfu xarfulcilla sheekhu markaa intaa ayuu halkan inoogu soo dhigay kitaabkeennii la odhan jiray camreedigu wuxuu intaa la dheeraa wax xarako la qadarayay iyo wax xuruuf la qadarayay inuu u qaybinay wixii xuruufta la qadarayay buu camriyadigu xataa inoo qorayey laakiin kitaabkeenani ma qora ma qorayo qaybtii xuruufta la qadarayey latublawunna iyo walwaaw fii ka muslimiya udmirad iyo qaybtii camriyadigu noocaa inoo odhan jiray kitaabkan qadrigu ma qorayo kolka waxay ka dhigan tahay camriyadigiibaaba halkan kitaabkeenna wax la dheer oo ka af dheer rubamaa tajidu min annahri maa laa tajiduhu min albaxri laga yaabaa webiga inaad ka hesho waxaadan badda ka helin faslun tuqadaru waxaa la qadarayaa jamiicul jamiiculxarakaati xarakooyinka oo dhan ayaa la qadarayaa fii naxwi khulaami khulaami iyo waxaa la midkaa ah dhexdiisaa lagu qadarayaa haddaba khulaami miimkaa ah ayaa damaha lagu qadari oo jaaa khulaami baad odhan isla khulaami miimkaa ah ayaa fatxaha lagu qadari oo ra'aytu khulaamii baad odhan isla khulaamii miimkaa ayaa kasraha lagu qadari oo marartu bikhulaamii baad odhan jamiicu alxarakaat baa la qadarayna sida sheekheennu cibaareeyey waa madhabka jumhuurta ama qowlkii jumhuurta weeyi jamiicu alxarakaat in la qadarayaa laakiin maxamed ibnu maalik wuxuu leeyahay marartu bikhulaamii markaan idhaa ereygan khulaamii miimka maxaa laga rabay in la kasriyo hadda muxuu haystaa kasro wuxuu leeyahay tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysa min baabi alxikma ka jiro in laga tago ku an jirinna la raadiyo baabkii xikmadaba uu garab marsan yahay buu leeyahay maxamed ibnu maalik kolka kasraa la doonayay kasrana way taallaa kolka kasre aan oolin baa la qadarayaa tii taalayna waa laga indhalaabanayaa marartu bikhulaamii anuma garanayo buu yidhi maxamed ibnu maalik kolka isaga agtiisa khulaamii oo kale jamiicu lama qadaraye laba xarakaad oo qur unbaa la qadaraya waa damaha iyo fatxaha baa la qadaraya kasrihiina wuu joogay jumhuurta agtoodana waa jamiiculxarakaat sida sheekhu inoo qoray talow haddaba jumhuurtu maxay kaga jawaabeen kasradan joogta se maxaad uga indhalaabateen markii uu yidhi kasre aan jooginna aad u raadsateen hadalkaa maxay jumhuurtu kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen xilliga rafcaha saw miimku kasre ma sidan markaan idhaha jaaa khulaami ama saw fatxa eh, saw xilliga nasbaana kasre ma sidan marartu bighulaami kasraha maxaa loo yaqaanay xarakatu lmunaasaba xarakatulmunaasaba ya-du ay wadato ayuu ahaan jiray war xilligii jarkana kasradii markii rafcaha iyo markii nasbahaba joogtay uu weeyi kasradan joogtaa kolka kasrada ayaa magacyo badan leh mid waa kasratuljar midna waa kasratulmunaasaba kasradan joogtaa waa kasratulmunaasaba oo waa tii rafcaha iyo nasbahaba joogtay xilligan jarkata joogtaa tii jarka laakiin waa la qadarayaa halkaas ayay jumhuurtii la mareen qowlkooguna qowl loo bogo ayuu noqday sheekheennuba uu raacay faslun ey faasilunkani waa kala saare wixii tegey iyo waxa soo socda ayuu kala saaraya ama faslun ey mafsuulun waa la kala saare wixii tegey iyo wixii soo socday ayaa la kala saaray tuqadaru waa la qadarayaa jamiicu lxarakaati xarakooyinka oo dhan baa la qadari في naxwi hulaamii hulaamii iyo waxaa lamidka ah lagu qadari hulaamii garanaya maxaa lamida waxaa khulaamii lamida magac kaste oo mudaafun ilaa yaai lmutakalim ah magac kaste oo mudaafun ilaa yaai lmutakalim ah ayaa horta lagu qadaraya mas'aladani ma muttafaq ba mise waa khilaafi jamiicu alxarakaat jumhuurta iyo maxamed ibnu maalik baa isku haysta walfataa alfataa oo kale ayaa lagu qadari ereyga alfataa jamiicu licraab baa lagu qadari ama jamiicu alxarakaat baa lagu qadari magiciisana waxaa loo yaqaanaa maqsuur baa loo yaqaanaa maqsuur ka horena manquus baa loo yaqaanay haddaba alfataa waa wiil ama inan weeyi xilliga rafcaha damaa la qadariyo jaa'a alfataa markaad tidhaahdo alfataa waa faacil calaamatu rafcuhuna waa dama muqadara xilliga nasbahana fatxaa la qadariyo ra'aytu alfataa markaa nidhaa alfataa waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa fatxa la qadarayo xilliga jerkana kasraa la qadari marartu bilfataa markaan idhaahdo alfataa waa majruur calaamatuuljarkuna waa kasra muqadara saddexda xarakaba in la qadarayo waa mas'ala itifaaqiya weeye culimmadu way isku waafaqeen sababta loo qadarayna waa litacadur oo alifku ma qaatay dee ma aqbalo xarakooyinka sidaynu ognahay wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa athaaniika haaniga ah waa eh maqsuuran maqsuur baa lagu magacaabaa ismigaa haaniga ah maqsuur baa lagu magacaabiyo waa ismi maqsuur ah ismi maqsuura baa la odhanayaa halkaa waxaynu kaga baxnay laba qaybood oo jamiiculxarakaad la qadarayo ka dambuun buu magiciisa sheegay oo wayusama thaani maqsuuran buu yidhi awelka ka warrama magiciisii wuu ka aamusay waa maxay awalka magiciisu wayusama alawal mudaafan ilaa yaai ilmutakalim maxaa loo yaqaanaa ka koobaadna almudaaf ilaa yaai ilmutakalim baa loo yaqaanaa wa damatu damada ayaa la qadari wa tuqadaru dama bay ka dhigan tahay damadii waa la qadari waalkasratu kasrahana waa la qadari fii naxwi alqaadi alqaadi iyo waxa lamidka ah waxaa la qadarayaa damo iyo kasro asmaada markuu ka soo baxay wixii xarako kaste la qadarayey wuxuu inoo sheegay haddana wixii damaha iyo kasraha la qadarayey fadxuhuna uu daahirayey waa alqaadi oo kale alqaadi manquus baana lagu magacaabaa haddaan rafcinayo jaa alqaadi baan odhan waa marfuuc oo calaamatu rafcuhu waa dama muqadara haddaan jarayana marartu bilqaadi baan odhan waa majruur oo calaamatuuljarku waa kasra muqadara haddaan nasbinayo laakiin fadxuhu wuu daahiri oo ra'aytulqaadiya baan odhan wadamatu damadii baa la qadarayaa waalkasratu kasrahana waa la qadarayaa fii naxwi lqaadi alqaadi iyo waxa la midka ah wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa manquusan manquus baa lagu magacaabaa wadamatu damada iyo walfatxatu fatxahana waa la qadari fii naxwi yakhshaa yakhshaa oo kale halkan haddana sheekhu wuxuu gelayaa ficilada wixii la qadarayey xarakadooda yakhshaa waa ficilka alifka ku buka laba xarako ayaa la qadaraa damaha iyo fatxaha jasmahana waxba lama qadaro mana daahire eh waa xadfu xarfulcilli oo waa baab niyaabi ah weeye xarfucillaha la xadfayaa haddaba ka labadaba la qadarayo damaha iyo fatxuhu waa yakshaa ficilka alifka ku bukaa ficilkaa yakshaa ah labadaba waa la qadaraya haddaan rafcinayo waxaad odhanaysaa yakshaa muxamadun rabbahu haddaad nasbinaysana waxaad odhanaysaa lan akhshaa hayra allaahi lan akhshaa hayra allaahi fadxihii iyo damuhuba waa muqadar waxaana loo qadaray waa tacadur ilin alif buu ku dhammaadaye wa tuqadaru waa la qadari addamatu damaha iyo walfadxatu fadxaha fii naxwi yakhshaa yakhshaa iyo kala midkaa ah dhexdiisaa lagu qadari wadamatu damada oo qura ayaa la qadari fii naxwi yadcuu wa yaqdi yadcuu iyo yaqdii iyo kala midka ah damo qura ayaa lagu qadarayaa haddaba yadcuu iyo yaqdiina sheekhu wuxuu u jeedaa yadcuu waa ficil kastoo wow ku bukaa yaqdiina waa ficil kastooo ya ku bukaa labadaa ficilka wowga ku buka iyo ka ya-da ku bukaba waxaa la qadarayaa damahooga fatxahooguna wuu daahiri jasmahooguna waa xadfu xarfulcila wa dammatu damidiibaa la qadari fii naxwi yadcuu yadcuu iyo kala midka ah wa yaqdii yaqdii iyo kala midka ah wa tadharu way muuqani alfatxatu fatxuhu fii naxwi ina alqaadiya lan yaqdiya walan yadcuwa qaadigu weligii xukumi maayo baaqna soo jeedin maayo iska daa inuu xukumo eh baaqna soo jeedin maayo ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiya weligii kala xukumi maayo walan yadcuwo baaqna samayn maayo uu dadka ugu baaqayo qaadigu labadaa midna waa kaba uu ka reeban yahay haddaba fadxaa muuqanaya buu ina yidhiye ina alqaadiya lan yaqdiya walan yadcuwa fadxooyuu ka muuqanayaa kow wuxuu ka muuqanayaa ismiga manquuska loo yaqaano waa ina alqaadiya ismu ina oo mansuub a weeyi calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira ina alqaadiya lan yaqdiya markaan idhaha lan yaqdiya yaqdiyo sidoo kale waa ficil mudaaricoo ya ku buka fadxihii wuu ka muuqani walan yadcuwa markaan idhaha yadcuwa waa ficil mudaaricoo wow ku buka isna fadxihii wuu ka muuqani saddexdaaba fadxuhu kugu muuqanaya ismiga manquuska ah iyo ficilka ya-da ku buka iyo ficilka wowga ku buka saddexdaaba icraabku ha ka muuqdo sharaxa bal haddaba aan eegno calaamatu calaamatulicraabi icraabka calaamadiisu calaa darbeyni laba qaybood ayuu ku dul sugan yahay daahiratin mid daahiro ah oo muuqata wahiya alaslu iyada ayaana asal ah waqad taqadamad way inoo hormartay amhilatuhaa tusaalayaasheedii wa muqadaratin iyo mid la qadarayo wa haada alfaslu fasalkan macquudun waxaa loo guntay lidikrihaa tala qadaraya xuskeega ama sheegiddeeda lidikrihaa tala qadaraya sheegiddeeda ayaa lagaga hadlayaa faladii ka yuqadaru fiihi lagu qadari alicraabu icraabku khamsatu anwaacin waa shan nooc shan nooc baa icraabka lagu qadaraa shan nooc ayaa icraabka lagu qadaraa sheekheennu shantaba uu sheegay oo saddex laba waa xagga asmaada ama saddex baa xagga asmaada ah saddex dhinaca asmaada ayuu ka soo qaadanayaa almudaaf ilaa yaai lmutakalim iyo alismu almaqsuur iyo alismu almanquus saddexdaaba wuu soo qaadanayaa waa shanta qaybood bay ka tirsan yihiin ee icraabka lagu qadarayo siduu sheekhu doonayo inuu inoo sheego shan qaybood baa lagu qadarayaa buu ina yidhi bal haddaba u fiirso sheekhu shan ahaantaa markuu u qaybiyey wuxuu ka dhigay wax xarakooyinkoo dhan lagu qadarayo waa maqsuurka oo kale maalan ismiga maqsuurka ah waxaana loogu qadaray xarakooyinka oo dhan xarafkanan xarako aqbalaynin laba wuxuu ka dhigay xarakooyinkaoo dhan lagu qadarayo xarafku xaraka uu aqbalayaaye munaasabaan meesha joogin waa almudaaf ilaa yaai ilmutakalim oo waa ka labaad ka saddexaad wuxuu ka dhigay wax la qadarayo damiyo kasro lisiqal baana loo qadarayaa waa manquus waa kii saddexaad afraad wuxuu sheekhu ka dhigay wax damiyo fatxa la qadarayo litacadur loo qadarayo waa ka alifka ku buka shanaadna wuxuu ka dhigay wax damada qura la qadarayo lihiqal baana loo qadaraya waa ka wowga ku bukiya ka ya-da ku buka shantaasuu sheekheennu ka dhigay waxyaabaha xarakadooda icraabkooga ama xarakadiisa la qadarayo waxaa la yidhi sheekhu inta mashhuurka ah ee faraha badan unbuu sheegaye shantanuun maaha waxa la qadaraa wuxuu ka aamusay laba qaybood oo kale oo toddobaaba la qadaraaba sida gabayga bogga soo socda ee sagaal siddeetanaad gabayga inoogu qoran gabaygaasi toddobuu sheegayaa in la qadarayo wuxuu yidhi gabayga yuqadaru icraabun bisabci mawaadicin kacaduuri asliyin kajaal fatalcalaa كذا عارض عند الحكايات فعلمان وإسكان تخفيف كباريكم تلا talaa مسكان إدغام ووقف واتبعان مجاورتين أيضا وأنشد مرسلان وزد ثامنا ما بالقوافي محصلون مخالف إعراب لذاك تجملان تضبق قيبود أيها قبيقا إنه شيئا xabad sideedaadna dushuuba kaga sii darayba oo icraabka dartii loo qadarayo yuqadaru waxaa la qadarayaa icraabun icraab ayaa la qadarayaa bisabci mawaadica toddoba meelood baa icraabka lagu qadari toddoba meelood icraabka igu qadar buu ku yidhi tacaduri asliyin tacadur asal ah ama asligii oo cudurtooba kajaa jaaa alfataa inankiibaa yimid alcalaa sarraynta arsareeyey oo kaleba weeyi kadaa caaridin cinda alxikaaya xarakada xarakatulxikaayada la yidhaahdo ama caaridka ana waa kanoo kale faclaman sidaa ogow xarakatulxikaayahana u geyso waxaad odhanaysaa zaydan mafcuulun bihi mansuub zaydan mafcuulun bihi markaad tidhaha zaydan tan aan kor dhigay waa mubtade waxaa loo rafcin waayey waa lilxikaaya weeyi waiskaani takhfiifin sukuunka sukuunu takhfiifka la yidhaah mararka qaar xarakada waa loo qadaraa ka baari'kum oo kaleba weeyi aayad suuratulbaqara ku jirtay ay qur-aanku baari ay quraadu baari'kum akhriyaan baari'kum halkii baari'ikum laga akhriyi lahaa baari'i ayay hamsihii iska kasri iska sukuuniyeen waa kaana waa loo akhriyaya talaawu akhriyey qaariguye musakani idqaamin ka idqaamka dartii loo reebo isagana waa lagu darayaa musakan idqaam baa lagu darayaa ka idqaamka dartii loo reebo wuu jiraa mid xilliga idqaamka la reebo oo idlil idqaam loo reebayo wa waqfin waqfiga dartii ka loo reebo wa atbican raaci mujaawiratan aydane ka xarakatulmujaawarada darteed loogu qadarayna raaci sidii xujri dabbin kharibintii oo kale wa unshida waaba la tiriyeyba mursalan isagoo gabay ah oo la dirayo mursal ah ayaa la tiriyeyba wazid ku ziyaadi haaminan mid sideedaad waa maaka muxasanun la xasiliyey bilqawaafi qawaafid iyo gabayada marar badan baa laga yaabaa gabayga dartii in xarakada loo qadaro oo xarakadii ereygani uu lahaa xarako aan ahayn inaad la timaado in badan bay dhacdaana atuqtalu lilbanaati wa anta xayun atuqtalu lilbanaati wa xayun amaa takhshaa gabaygaasoo kale atuqtalu lilbanaati wa anta xayun ama tufdi lbanaati likhawfi caarin oo kale meelo badan aada u tiro badan gabaygaa ayaa haddaynu akhrino ay kaga jirtaa xarakadii oo la qadarayo oo lilkaafiya kaafiyadu xarakaday wadatid tu aan ahayn baa meesha la keenaya sideeddaa meelood baa xarakada la qadaraa buu yidhi bal sharaxeenna eeg axaduhaa midkood waa shantii qaybood maaka weeye yuqadaru fiihi la qadarayo xarakaat اlicraab xarakaadka icraabka jamiicuhaa dhammaantood likowni lxarfi xarafka ahaantiisa alaakhiri ugu dambeeye minhu isaga ka tirsani laa yaqbalu uu yahay midaan aqbalayn alxarakata xarakada lidaatihi daata ahaantiisa wadaalika kaasi alismu lmaqsuur waa ismiga maqsuurka alifka ku dhammaada huwa aladii waa ka aakhiruhu aakhirkiisu alifun laazima alif joogtaa uu yahay naxwulfataa oo kaleba weeye taqulu waxaad odhani jaaa waxaa yimid alfataa inankii dama qadaran wara'aytu waxaan arkay alfataa inankii fatxa qadaran wa marartu waxaan soo maray bilfataa inankii kasra qadaran fatuqadiru waad qadari fi lawali ka koobaad damatan damo wa fi haani ka labaadna fadxatan fadxo wa fi haalisi ka saddexaadna kasratan kasro wa muujibu haada taqdiiri taqdiirtanka waajibinayaana ana daata alalifi alifta daatadeedu laa taqbalu ma aqbasho alxarakata xarakada lidaatihaa daata ahaanteeda uma aqbasho ahaani qodobka labaad maa ka weeye yuqadaru fiihi dhexdiisa la qadarayo xarakaatul lcraab xarakaadka xarakaatu icraabka ah jamiicuhaa dhammaan waa la qadari waa jumhuurta agtooda laa likowni lxarfi xarafka ahaantiisa loo qadari maayo alaakhiri ugu dambeeya oo minhu isaga ka tirsan laa yaqbalu midaan aqbalayn uu yahay alxarakata xarakada lidaatihi daati ahaantiisa bal liajli ma kii dartii baa loo qadarayaa itasala bihi isaga la soo xidhiidhsaday sida yaa oo tidhi waxaa laygu martiqaadaa un aniga kasro wa huwa lismu waa ismiga almudaaf loo idaafeeyey ilaa yaai lmutakalim naxw khulaami khulaami miimka ya-da ka horeeya ayaa xaq u yeelan lahaa ama godaal ama kordhig ama hoos dhig ya-danaa tidhi waxaa laygu marti qaadaa ayo aniga waxaa laygu marti qaadaabay ya-daasi leedahay kasro ka ka horeeya waa in lay kasriyaa khulaami iyo akhi oo kale iyo wa abi oo kale wadaalika kaasi lianna yaa almutakalim yaa ulmutakalimku tastadcii waxay dalbanaysaa inkisaara maa kii kasrihiisa qablaha iyada ka horreeyey liajli munaasabada darteed loo kasriyo faishtigaalu aakhirilismi ismiga aakhirkiisaoo ku mashquula alladii kaasoo qablahaa ka horreeyey bikasrati almunaasaba kasrada munaasabaha ahi manaca wuxuu diiday min duhuuri xarakaati alicraab xarakaadka xarakaatul-icraabka a daahiridiisa fiihi dhexdiisa ay ka daahirto ahaalis qodobka saddexaad maaka weeyaan yuqadaru fiihi lagu qadarayo addamatu damada iyo walkasratu kasraha faqad oo keliya kasriya damaa la qadari lilistidqaali culays dartii baana loo qadari wa huwa lismu waa ismiga almanquusu manquuska ah wanacnii bihi waxaanan ula jeednaa alisma aladii ismiga aakhiruhu aakhirkiisu yaa-un ya-u yahay maksuurun la kasriyey maa qablahaa ka ka sii horeeya kal qaadi oo kaleba weeyi iyo wadaaci alraabicu ka afraad maa ka weeyaan tuqadaru fiihi dhexdiisa la qadarayo addamatu damada iyo walfadxatu fadxaha litacaduri baa loo qadarayaa cudurtow wa huwa alficlu waa ficilka almuctalu ku bilalifi alifta naxwu yakshaa oo kaleba weeyi taquulu waxaad odhanaysaa yakshaa zaydun zayd baa baqaya walan yakshaa camrun camarna ma baqayo fatuqadiru waad qadari fi lawali ka hore addamata dama ayaad qadari wa fi haani ka labaadna alfadxata fadxa ayaad qadari litacaduri duhuuri alxaraka xarakada muuqashadeeda cudurtowga dartii ay cudurtowday baad u qadari cala alalifi alifta dusheeda ay ka muuqato alkhaamisu ka shanaad maa ka weeyaan tuqadaru la qadarayo fiihi dhexdiisa addamatu damaha faqad oo keliya wa huwa alficlu waa ficilka almudaaricu ee mudaarica ah almuctalu bilwaawi ee wowga ku buka sida naxwi zaydun zayd yadcuuguu baryayaa wabilyaa-i ya-da ku buka naxwi zaydun zayd yarmii wuu tooganayaa watadharu way muuqan alfadxatu fadxaha muuqan likhifatihaa fudaydka dartii cala alyaa-i ya-da ayay ka dul muuqan fil asmaa'i asmaada dhexdeeda iyo walafcaali afcaasha dhexdeeda wa cala alwaawi wowdana way ka dul muuqan fil afcaali ficilada dhexdooda ah ka qowlika oo kaleba weeyi ina alqaadiya qaadigii lan yaqdiya waxba kala xukumi maayo walan yadcuwa dadkana u baaqi maayo alqaadiya fadxihii wuu ka daahiray ilan waa ismi manquusehe eh. lan yaqdiya fadxihii wuu ka daahiray ilan waa ficil ya ku bukee eh. walan yadcuwa fadxihii wuu ka daahiray ilan waa ficil wow ku bukee eh. qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi ajiibuu u jawaaba daaciyallaahi ilaahay xaggiisa ka idinku baaqaya ereygaa daaciya waa ismi mansuuba waana manquuska kii la odhan jiray calaamatu nasbuhu waa fadxa daahira lan yu'tiyahum allaahu alla siin maayo khayran wax khayra ilaahay siin maayo yu'tiya waa ficil mudaaric oo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa fadxaha lan nadcuwa baryi mayno min duunihi ilaahay sokadiisa ilaahan ilaah nadcuwa waa ficil mudaaric oo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa fadxaha ka daahiray wowga halkaa culima waxa inoogu dhammaaday icraabka qaybtii lagu qadari jiray ayaa bartaa inoogu ekaatay ama inoogu dhammaatay waxaynu doonaynaa rafculficil mudaaric ficilka mudaaric icraabkiisa inaynu eegno haddaba ficilka mudaaric saddex icraabood ayuu yeelanayaa kow mar waa la rafcini laba mar waa la nasbini saddex marna waa la waa la jasminiba rafcaha ayaa soo horeeya saddex su-aalood oo qura inaad barataa muhiimkuu ah ficilka mudaaric yaa rafciyey calaamatu rafcihiisu waa ayo calaamatu rafcihiisu marfuucuna waa ayo waa raafica iyo calaamatu rafcaha iyo marfuuca saddexdaa su-aalood inaan ka jawaabno ayaa muhiima muhiimaddu casharku waa inaad saddexdaa ka jawaabto marfuucu waa ayo kala rafcinayaa waa ayo waa ficil mudaaric raaficu waa ayo ka wax rafcinayaa waa ayo culimadu afar bay iskugu khilaafeene tajarudkaa ugu xoog badan litajarudihi can innaasibi waaljaazib tajarudkaasaa ugu xoog badan oo ka rafcinaya tajarud inaynu ku idlaaqno calaamatu rafcuhu waa ayo laba ayuu mid ahaan noqonaya inuu dame yahay iyo inuu hubuutu nuun yahay labadaasuu mid ahaan noqonaya faslun yurfacu waa la rafcin almudaaricu ficilka mudaaric khaaliyan marka uu ka maran yahay min naasibin mid nasbiya ka nasbinayaa waa an iyo lan iyo wixii lamidkaa markuu ka maran yahay wa jaazimin iyo mid jasmiya waa lam iyo laadii naahiyada ahayd iyo laamulamar iyo wixii lamidka ah naxw yaquumu zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeyi yaquumu zaydun markaan idhaa aaway ficilka mudaaric ee hadda culima marfuuca ah ee la rafcinayaa waa kee waa yaquumu weeyi yaquumu waa ficil mudaaric oo marfuuca calaamatu rafcihiisuna waa dama daahira yurfacu waa la rafcin almudaaricu mudaarica ayaa la rafcin khaaliyan marka uu khaali ka yahay ama uu ka maran yahay min naasibin wax nasbiya iyo wa jaasimin wax jasmiyaba naxwu yaquumu wuu kacayaa zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeye yaquumu zaydun yaquumudaasi waa ficil mudaaric oo marfuuca ah. calaamatu rafcuhu waa dama daahira haddii uu muctal ahaan lahaa calaamatu rafcuhu dama muqadara buu noqon lahaa saddexdiisa qayboodba alifkana litacadur baa loo qadaraa wowga iyo ya-dana lisiqal baa loo qadaraa hadduu amhilatu lkhamsa noqdona calaamatu rafcuhu hubuutu nuun buu noqonayaaba yaa rafciyey tajarudka idaa kaana khaaliyan yurfacu lmudaaricu khaaliyan ereygaa hi wuxuu sheegayaa caamilka rafcinaya khaaliyanhi muxuu sheegayaa caamilka ficilka rafcinaya yaa rafciyey ficilka mudaaric khuluwiga khuluwiga madhnida uu ka midhan yahay ayo min naasibin wajaazimin khaaliyan min naasibin wajaazimin waxay u dhigantaa cibaaradii ataqaaneen ee odhan jirtay litajarudihi min annaasibi waaljaazim iyo khaaliyan min naasibin wajaazimin waa isku mid weeyi caamilkiibuu halkaa sheekhu ku ishaaray khaaliyan min naasibin wajaazimin haddaba yaa yaa raafica oo wax rafcinaya khuluwuhu min naasibin wa jaazimin baa raafica yaa calaamatu rafca'a damada oo marna waa daahiro saddex jeerna waa muqadaro saddexda awowga iyo ya-da ka ku bukan lisiqal baa loogu qadaraa labadaa ka alifka ku bukana litacadur baa loogu qadaraa amhilatulkhamsahana waaba hubuutunuun ajmaca waxay ku ijmaaceen annaxwiyuuna nimanka naxwiyiinta ee naxwaha loo nisbeeyey calaa ana alficla almudaarica calaa ana alficla ficilka almudaarica ee mudaarica ihi idaa tajarada markuu ka qaawismo min annaasibi ka naasibka ee wax nasbinaya iyo waljaazimi ka jaazimka ee wax jasminaya kaana wuxuu noqonayaa marfuucan mid la rafcinayo waa marfuuc ka qowlika oo kaleba weeyi yaquumu waxa istaagaya zaydun zayd baa istaagaya yaquumudaa wayaqcudu waxa fadhiisanaya camrun camar baa fadhiisanaya wainama ikhtalafuu way iskhilaafeen wainama ikhtalafuu way iskhilaafeen fii taxqiiqi raafici ka raafica ah xaqiijintiisii bay isku khilaafeen fii taxqiiqi raafici ka raafica ah xaqiijintiisa low ficilka rafcinaya maa huwa wuxuu yahay waa maxay ka ficilka rafcinaya afar madhab baynu ku soo dhiganay ruuxulexraabka fa qaala alfaraau sheekhii farre la odhan jiray wuxuu yidhi wa asxaabuhu iyo asxaabtiisa ciddii waafaqday raaficuhu ka rafcinayaa nafsu tajarudihi waa qaawisanka naftiisa min naasibin mid nasbiya uu ka qaawismo iyo waljaazimi mid jazmiya tajarudihi waa tajarudka laftiisa nafsu tajarudihi min annaasibi waljaazim naasibka iyo jaazimka inuu ka qaawismo qaawisankaasaa rafcinaya ayuu fare iyo ragga raacayba yidhi qowlkaasaa muctamada sheekeenuba qowlkaasuu ishaaray markuu leeyahay khaaliyan min naasibin wajaazimin maxamed ibnu maalik qowlkaasuu khulaasada ku ishaaray markuu leeyahay irfac mudaarican idaa yujaradu min naasibin wajaazimin ka tascadu markuu leeyahay وqاaل الkسائي kسائي wuxuu yihi waa kuufiyiinta eh وqاaل الkسائي kسائيna wuxuu yihi xروف المudaaracati xruufta xruف المudaaracada abaa naصbina ayaa rafcinaysa buu yihi yأkulu marka la yidhah yأkuludaa waxaa rafcinaya buu kisaa'i leeyahay ya'da marka yakulu aad tidhaa ya-daa rafcinaysa markaad leedahay afhamu darsa afhamu afhamu afhamudaa yaa rafcinaya buu leeyahay hamsaha markaad leedahay nadhabu ila suuq nadhabu yaa rafcinaya buu leeyahay nuunka kisaai waa lala yaabay waxaa loola yaabay sheekhii kisaai lo odhan jiray waxaa la yidhi horta shaygu ma isku camal falaa eeg caqliyan shaygu iskuma camal falo dhakhtarku hadduu bukoodo miyuu isbaadhaa jawaabtu waa maya dhakhtarku haduu bukoodo dhakhtarigeeya unbu odhan dhakhtar kaloo baadhun baa loo baahnaanaya war iska daayo oo ya'kulu sideeba ya'dani iyadoo ya'kuluda ka tirsan ay ugu camal falaysaa shaygu iskuma camal falo iskuma camal falo shaygu taa waan ogaanay kisaa'iyo horta shaygu iskuma camal falaa layidhi midda kale hadalkaaga waxa ka dhalanayaa lagu yidhi sheekh kisaa'i arrin khalada oo fool xun oo ceeb ah waxa weeye ya'kulu sow inay marfuuc tahay ma arkayno ya-dana rafcisay buu yidhi sow maaha lan ya'kula muxuu yidhi lan ya'kula waa mansuub oo lantaa nasbisay saw ma odhan dee markaana ya-du way joogtaa ha rafcisa baa lagu yidhi sheekhiisaay ilain xuruufulmudaaracada rafcinaysa adna tidhiye marka lan ya'kula mansuubka uu yahay iyo markuu majzuumka yahayba way joogtaa xuruuftii ha rafciso oo mar kaste baa la yidhi hadalkaaga waxaba ka dhalanaya sheekh iyo ficilka mudaaric weligiiba inuu marfuuc ahaado waayo xuruufulmudaarica marnaba kama madhnaanayo dee kol haduu watana dee way rafcinayaan baad qabtaaba wa qaala alkisaa'iyu kisaa'i wuxuu yidhi xuruufulmudaaracati xuruufulmudaaracada ayaa nasbi ayaa ayaa rafcinaysa halkaa way ku kala dunaayeen ruuxulicraabka xuruufulmudaaraca kumaynaan soo dhiganin waxaan ku soo dhigannay maxay axrufulmudaaraca sheekhuna xuruuf buu yidhi kitaabkeennaana anigu axruf baan ku qoray maxaa ku kala malaa xuruufta fudud dhawaaqa dhawaaqa xuruufta fudud sow ma aha dhawaaqa lama raadinayo macnahay xuruuftani khalad noqonaysaa marka qowlka jumhuurta la raaco xuruuftu waa markay tiradu toban ka badato toban markay ka badato axrufna waa wixii saddex iyo toban udhexeeya kolka xuruufta haddaba mudaarica lagu bilaabaa toban ma ka badan yihiin mise way ka yar yihiin jamculqilaha la isticmaalaa markaa eeg ereyga fuluus ah soo maydaan arag fuluus waa lacag goormaad odhanaysaa fuluus ad isticmaali lacagtaasi markay toban ka badan tahay markay toban ka yar tahay maxaad isticmaali fuluus isticmaali mayside aflus baad isticmaali aflus aflus waxaa lagaa rabaa haddaba markaa inaad ogaato fuluus iyo aflus sida loo kala isticmaalayo waa xuruuf iyo axruf wa qaala saclabun sheekhii saclab la odhan jiray wuxuu yidhi mudaaracatuhu shabihidda ayaa rafcinaysa lilismi ismiga uu shabahay saclab waxaa lagu yidhi oo lagaga jawaabay sheekh saclabow ficilka asalkiisu mebni buu ahaa maxaa haddaba mudaarica icraabka u keenay mushaabahada mushaabahadan iyo mudaaracadani icraabka guud bay keensataye waxaan ka hadlaynaa khusuusu rafco sheekh su-aasha halka laga hadlayo nuxurka laga hadlayo ha ka guurin halkee baa laga hadlayaa khusuusu rafca laga hadlayaaye icraabka guud lagama hadlayo mudaaracadu icraabka guud bay keensatay baa lagu yidhi wa qaala saclabun saclabna wuxuu yidhi mudaaracatuhu shabihidda ayaa ismiga ayaa ficilka rafcinaysa lilismi ismi uu shabahay xaguu ka shabahay haddii lagu yidhaa ilaa dee koobi karaya ilaa siddeed iyo toban dhinac buu ka shabahaa wa qaala albasriyuuna basriyiintuna waxay yidhaahdeen xuluuluhu degidda ayaa rafcisay maxallal ismi meel ismi uu dego ficilka mudaaric meel ismi uunbuu degaa oo hadduu ismigu khabar noqdo mudaaricuna khabar meeshiibuu dhacaa hadduu xaalo noqdo mudaaricuna meel xaalo wuu dhacaa hadduu sifo noqdo mudaaricuna meel sifo wuu dhacaa halkaasay la mareen nimankii basriyiinta ahaa basriyiintii wa waxaa lagu yidhi xuluuluhu maxallal ismi markay yidhaahdeen waxaad ka warantaa baa lagu yidhi hallaa tukrimu dayfa sawa af carabi maaha hallaa tukrimu dayfa war maxaad martida u sharfin weyday ereygan hallaa tukrimu dayfa ah tukrimu waa marfuuc sida laysla waafaqay haddana hallaada dee ismima daba dhacee ficiluunbaa daba dhaca aawey baa layidhi ficilkan isagoo marfuuca ayuuna meel meel ismi dhicina bal ka warrama baa layidhi wax alle waxay kaga jawaabaan way waayeen basriyiintii iyagana qowlkoogii halkaasaa lagu tuuray wa qaala albasriyuuna basriyiintiina waxay yidhaahdeen xuluuluhu degidda ayaa rafcinaysa maxallal ismi meel ismi uu dego qaaluu waxay yidhaahdeen walihaada sidaa darteed idaa dakhala calayhi markuu galo naxwu an an oo iyo wax lamidihi walan lan iyo wax lamidihi walam iyo wax lamida walama iyo wax lamida imtanaca waxa mamnuuca rafcuhu in la rafciyo waayo kuwanaan dee ismiga gelin bay ayuu leeyahay lianna alisma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacdahaa kuwan dabadood falaysa ma aha xiina idin markaa xaalan mid degay maxalal ismi meel ismi buuna degin markaa an iyo kuwani markay ka hormaraan dee hallaa tukrimu markay tahay ma meel ismi buu degay su-aashaa kama jawaabi karaan sheekhu tarjiix buu samaynaya afar qowl baynu hadda soo marnay imise qowl baan soo marnay afar qowl tarjiixa inoo sameeyo wa asaxu laqwaal qowlasha ka ugu sixada badani alawalu waa ka koobaad qowlasha sheekhii farre qowlkiisa ugu sixa badan wahwaladii waa ka yejri ku dureersada calaa alsinati almucribiin ragga naxwaha icraaba carabkooga ayuu ku dureersada yaquuluun waxay odhanayaan marfuucun waa la rafciyey litajarudihi min annaasibi waaljaazib qaawanida ayaa loo rafciyey uu ka qaawanya mid nasbiya iyo mid jasmiya kisaay qowlkiisa maxaad odhanay haddaad qowlka kisaay qaadato marfuucun biaxruufi اlmudaaraca maxaad odhanay haddaad saclab qowlkiisa qaadato ficil mudaaric marfuuc limudaaracatihi lilismi haddaad basriyiinta qaadato qowlkooga maxaad odhan ficil mudaaric marfuuc lixuluulihi maxala lismi meel ismi ayuu degey wayufsidu waxa fasahaadinaya sheekhuse u tarjiix ma samaynin saddexdii qowl ba gidaarkaasuu ku dhuftay oo uu iskaga tegey saddexdaa qowl haddaba gidaarka ku dhuftay dee sababta uu daciifiye haynoo sheego saddexdaa qowl sababta u daciifiye haynoo sheego ka kisaayi baa u horreeyey saw ma aha innagu waynu soo sheegnayba bal sheekhuna haynoo sheego wayufsidu waxa fasahaadinaya qowlalkisaa'iyi kisaa'i qowlkiisa waxa fasahaadinaya anna juz-a shayi shayga juskiisu laa yacmalu fiihi kuma camal falo isaga shaygu iskuma camal falo oo dhakhtarkuba hadduu bukoodo isma dhakhtariyo dee isma baadho dhakhtar kale ha laygu yeedhuunbuu odhan waa kow wa qowla saclabin saclab qowlkiisana waxaa fasahaadinaya anna almudaaracata mushaabahadu inama qtadad waxay keensatay icraabahu icraabka guud ee khusuusurafco wax keenaa loo baahan yahay min xaysu aljumla xagga jumlada iyo duuduubka in la icraabo mushaabahada keensatay uma yaxtaaj wuxuu u baahnaani kullu nawci nooc kaste oo min anwaaci alicraabi icraabka noocyadiisiihi ilaa caamilin caamil yaqtadiihi keensada uma yelzamu waxaa waajibaya cala almadhabayni labada madhabba waxa qasab ku ah an yakuuna almudaaricu mudaaricu inuu noqdo marfuucan mid la rafcinayo daa'iman weligii labada madhabba mudaaricu weligiiba waa marfuuc inay yidhaahdeen baa kolkaa ku waajibaya kaasina waa kelmad khaldan culimo halkaa qiyaas buu sheekhu dhisay qiyaaskaa haddaan dhiso si kasta haddaan u dhiso fahmi maysi waan dareemaya qiyaaska halkaa ku jira haddaan dhisno inaydaan fahmaynin alashkaal alarbaca ma ma ma aragteen falsafada wax alashkaal alarbaca la yidhaha baa jira oo falsafada loo yaqaan kolka sheekhu mandiq buu hadda halkan wax ku saleeyey sidaba markaad cid radiyaysana ama cid admaagayso dariiqaagu dariiqa falsafada hadduu raaco dee in badan buu caqliga usoo dhawaanayaa shay caqliya buu noqonayaa waa duruqu lfalsafa hadduu qof kaa soo hor jeedo lalama doodo uun lalama murmo uun horta kow deliilkaaga waxaad ku rajaxaysaa la sheegaa waa tallaabada koobaad deliilkiisa waxaad ku daciifinaysana waa la sheegaa waa tallaabada labaad hadduu alilzaam ilzaamu lqowl hadduu meesha ku jiro alilzaam bilqowlna waa la raaciyaa sheekhu wuxuu sameeyey horta qowlkuu rajaxay buu inoo sheegay wa asaxu laqwaal alwal wuxuu inoo sheegay inay culimaduba saa qaateen wahwa aladii yejri calaa alsinati almucribiin mukhaalifka daliilkiisii buu daciifiyey wa yufsidu buu ka bilaabay haddaba ilzaamun bilqowl buu meesha keenay oo wuxuu yihi war dadka naga soo hor jeedow idinma baryayno inaadna raacdiin qasab idinku tahay waa qasab inaadna raacdiin waayo kisaayow haddaad leedahay xurufulmudaaracada ayaa mudaarica rafcisa waxay ka dhigan tahay weligiiba mudaaric waa marfuuc inaad tidhaa qowlkaasaa laazim kugu noqonaya ma qabtaa mudaaric weligiiba waa marfuuc dee mayabuu buu odhanaya dee naraa caddaa maadaamay odhan kar ilan mudaaricu inuu marfuuc yahay ma qabee waxa weye qoladii kale ee saclab ee yidhi mushaabahada iyo mudaaracada ayaa keentay rafcahana waxaa la odhanayaa war mushaabahadu mudaaric kaste way ku jirtaa oo rafcaha ma keentee icraabka guud bay keentaa haddaan kuu raacno daliilkaaga egeg daliilkaaga tasliim baa min baabi tasliim baa loo yaqaanaa haddaan tasliim samayno oo daliilkaagu inuu xoog badan yahay aan aamino oon kuu raaco bal waxaa ka dhalanaya eeg hadda mushaabahada ayaa mudaarica keensata in la rafciyo markaadi tidhaa mushaabahadu mudaaric kaste way ku jirtaa oo icraab bay u keentaa dee mudaaric kastaaba inuu marfuuc yahay baa adna kugu laasimaysaa haye ma marfuuc baa mudaaric kaste maya buu odhanaya dee haddaa isoo raac wixii aad ka baqaysay baad ku dhacaysaaye sheekhu qaaciidadan wuxuu ku saleeyey qaaciide falsafaa ah buu salameeyey oo alashkaal eh, ashkaashii waa halkan ku salaysan tahay laakiin waxaa wanaagsan ilaa ardaygu ashkaasha iyo mantiqa wax ka dhiganayo in maaha qaaciidada falsafada ah loo sharxo hadda haddaynu sharaxno runtii inuu ilaa xad adkaanayo waayo kubradii baa la raadinaya oo suqradii baa la raadinaya oo natiijadii baa la raadinaya oo natiijadu qaabkay u dhalato ayaa la raadinaya natiijadu qaabkay u dhalato iminka haddaan doono inaan ku idhaha tuug baa tahay de waa ceeb tuug baata haddaan afka ku ballaadiyo waa ceeb waan ku caayey adna waad icaayi uun eg lama sameeyo tuug baa tahay lama yidhaah qaaciido laisla yaqaan baa la dhisaa waxaa la yidhaahdaa habeenka niskiisa dambe ninka wareegaa waa tuug iminka yaan magacaabay yaan magacaabay cid alla cidan magacaabay ma jirto cid alla cidan magacaabay ma jirto waxaan odhanayaa qaab qaeg markaan doonayo ninkan inaan tuugnimadiisa dadka u caddeeyo habeenka niska dambe ninka wareegaa waa tuug waa qaaciido laisla yaqaan waayo dee muxuu la wareegaya eeg ninka socdaha dama odhan ninka warwareegaban wareega ma garanaysaa waa ninaan meelaha ka dhadhamaanayn guryaha hareero ogaasuusaa u garab wareegaya weey dee waa tuug muxuu la wareegaya hadduu dan leeyahay uu socdaayo u dhaafaya ilayne habeenka niskiisa dambe ninka wareegaa waa tuug waxaan odhanayaa un haye war ninkii cali la odhan jiray habeenka niskiisa dambeu wareegaa egeeg cali ninkii la odhan jiray habeenka niskiisa dambeu wareega anugu ka baxayba hadalkaa natiija halkaa taalla nin kastoo caqli lihi uu garanayo xataa eeg markaad ila ogaato habeenka niskiisa dambe ninka wareegaa inuu tuug yahay haddana aad ila ogaato cali inuu habeenka niskiisa dambe wareegay ilan xalay baad la kulantaye ilan xalay baad la kulantaye he adoon wuxuu xadayba arag halkaa natiija taala iska cad oo falsafadda laysla yaqaan cali waa tuug baa la yidhaahdaa midna mawduuca laga soo qaataa midna maxmuulka laga soo qaataa natiijada marka la curinayo ama la dhalinayo sheekhu qaab adag buu u hadlay intaa iska dhaaf uma yelzamu waxa ku laazimaya oo ku waajibaya calى اmadhabayni labada madhabba waxa ku waajibaya an yakuuna اmudaaricu mudaaricu inuu noqdo marfuucan la rafciyo inuu noqdo daa'iman weligii walaa qaa'ila bihi cid sidaa tidhina ma jirto wayaruddu waxaa radiyaya qowla albasriyiin basriyiinta qowlkooga waxaa radiyaya ay yidhaahdeen xuluuluhu maxalalismi baa loo rafciyey irtifaacuhu rafcoonkiisa fii naxwi hallaa yaquumu hallaa yaquumu oo kale buu rafcismay ilayn hallaada dabadeed ficilunbaa dhace ismi maba dhaco lianna alisma ismigu laa yaqacu ma dhaco bacda xuruufi taxdiid xuruufta xuruufu taxdiidka la yidhaah ee boorinta faa'iideeye ma daba dhaco baa lagu yidhi in shaa allahu tacaala halkaa ayuu cashirkeennii inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam